من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين allah subxaanahu watacaala wuxuu ilaahay kaga hadlay aayaadkan anta alla uu yidhi in ilaahay la gaar yahay abuuridda iyo arsaaqidda labadaba waxaa kaloo ilaahay la gaar yahay alilaahiya yani cibaadada rabbi ayaa la gaar ah macnuhu wuxuu noqonayaa maadaama ay qirsanaayeen mushrikiintu allah mooye cid kaloo arseeqda oo samada iyo arlada ka arseeqda aanay jirin kadalik waa inay ogaadaan ama la ogaado allah mooyaane mid cad xaq lagu caabudaa inaanu jirin kul waxaad tidhaahdaa nebiow calayhi salaatu wasalaam man kuma ayaa yarsuqukum idinka arsaaqa man sheebaa yarsuqukum idinka arsaaqa min asamaawaati samaawaatka xaggeeda kuma ayaa idinka arsaaqa waalardi arlada xaggeeda kuma idinka arsaaqa kul waxaa allaahu alle ayaa naga arsaaqa oo maasamada iyo arlada xaggeedaba asamadii roobkii iyo raxmaadkii baa ka imanaya arladana de ilaahay waxaynu ku noolaanaynay ayuu ka soo saaraa qul waxaa tidhaahdaa allaahu alla weeye taasi macnaa kanaga arsaaqaya waa alle wa innaa annaga aw amase iyaakum idinka labadeenna qolo mid uunbaa calaa hudaa halow korkii ku sugan wa inaa anaga aw amase iyaakum idinka labadeenna qolo mid uunbaa la calaa hudaa halow korkii ku sugan aw amase fii dalaal baadinimo ku sugan baadinimadaasoo mubiin cab macnaa suurtagal maaha labadeenna qoloba inaynu wada toosnaano suurtagalna maaha labadeenna qoloba inaynu wada lunsanaanno ee labadeenna qolo mid unbaa xaqa ku taagan ka kalena uu mubdil yahay oo baadil uu yahay markaa annaga haddii aanu nahay ahlul iimaanka annaga ayaa daliil waxaanu u haynaa amba caddayn waxaanu u haynaa inay baabil tahay maa antum calayhi min ashirki billaah macnaa ilaahay u aada yeelidan u shariig yeelaysaan iyo caqiidada aad haysataa inay baatil tahay annaga ayaa daliil u weeye qul waxaad tidhaahdaa nebiow laa tus'aluuna laydinma weydiin doono mushrikiinow laa tus'aluun laydinma weydiin doono cama ajramna ay can idraamina dembiga iyaga aanu samayno laydinma weydiin doono haddaba xaaluliimaanku ahlul-ijraam may ahayn ijraamka maxaa iyagu xaggooda loo mariyey waa muhaadara waa in dadka la soo jiido oo arrinta loo shiciyo goota ah. laa tus'aluun laydinma su-aali doono cama ajramna ay can ijraamina dembi samayn bi waxaanu samayno laydinma weydiin doono dembi falid ba yada laydima su-aali doono walaa nus'alu annagana nalama weydiin doono camaa tacmaluun ay can camalikum labada maaba masteriyaanu ka dhignay camaa tacmaluun ay can camalikum camalkiina annagana nalama weydiin doono ee qolo waliba waxay mudatay ayaa alla ku abaalmarin doonaa qul waxaad tidhaahdaa yajmacu wuu kulmi waxaa kulmin doona baynana dhexdeenna waxaa kulmin doona rabbuna rabbigeen baa kulmin doona kul waxaad idhaahdaa yajmacu waxaa kulmin doona baynana macnaha innaga waxayna kulmin doona oo goob xisaabeed isugu keen keeni doona rabbunaa rabbi baa kulmin doona uma dabadeed yaftaxu ay yaxkumu wuxuu ku xukumi doonaa baynanaa dhexdeenna wuxuu ku xukumi doonaa bilxaq xaq buu ku xukumi doonaa uma yaftaxu wuxuu ku xukumi baynanaa dhexdeenna bilxaq xaq buu ku xukumi doonaa wa huwa alle alfataaxu allaha xaakimka ah weeye alfataax allaha xukunka badan weeye xaakimka ah alcaliim waana allaha cilmiga badan la weye subxaana wa tacaala waxaad tidhaahdaa nebiyow oo kuwana la qayrkii caabudo waxaad ku tidhaahdaa waa nooc kasto cibaado ka mid tahay dadkeenna sababta aanay iskaga ilaalin shirkigu waxa weeye qofku waxaanu fahamsanayn cibaadada macna alcibaada iyo anwaacda cibaadada marku qofku fahmi aanu fahmin macna alcibaada sidoo kale aanu fahmaynin anwaacu alcibaada waxay u fudud inuu shirki ku dhaco taas waxaynu ula jeednaa marka la leeyaha allaha caabudina kayrkii amba allaha u sharig marka la yidhaahdo nusuusta ku aragno dadku inta badan waxay sawiranayaan asnaamta ha caabudina asnaam ha u sujuudi macnuhuna intaasoo kula kuma koobna macnaa way tahay laakiin intaasoo keliya maaha waxa weeye alla qaybkii habaryin alla qaybkii maaragtay waxba ha u gowricin alla qaybkii nadar haka gelin alla ilaahay meel aanu jiraynin ha dawaafin ilaahay cid aan ahayn waxaanu awoodu lahayn ha weydiisan macnaha way fara badan yihin ma arkaysa marka marka lagu leeyahay iskufa waxyaabahan adalla qaybkii caabutaan oo wax kaste sawaan kaana sanaman aw malakan aw nabiya aw waliya saalixa aw ayra dalik qul waxaad tidhaahdaa nebiow aruniya itusa ruyada basariyaynu ka dhigayna aruniya bal itusa aniga aruniya itusa aladiina kuwa itusa alxaqtum aad haleeshiiseen bihi ay billaahi alle aad haleeshiiseen shurakaaa xaala yihiin xaala kawnihim shurakaa xaala yihiin kuwaada loogu shirig yeelaysaa saxaale ruyada ilbasariya ka dhignay haddii kale saddex mafcuul baabu qaadanaya oo aruuniya bal iiga warrama aladiina kuwa alxaqtum aada haleeshiiseen bihi bilaahi bal ibaha shurakaa iba kallaa ma weeye ka hara kala ay laysa lahu nadiir maya oo waxaan jirin weeyanaa susaan kuwa alle allaahu alla weeye alcasiizu allaha aan cili ka adkaanin weeye alxakiim waa allaha xukun iyo xikmadba u saaxiiba bimacnaa hadalladiisa iyo ficiladiisa iyo sharcigiisa iyo qadarkiisaba oo allaha xakiimka ku ah subxaanahu watacaala ee aadan la heli karin habay yaraatee wax qarada oo ka dhaca wamaa arsalnaaka kumaanaan dirin nebi muxammadow kumaanaan dirin ilaa linnaasi dadka mooye wax kale kumaa ilaa linnaas wamaa arsalnaaka kumaanaan dirin ilaa kaafa markaa kaafa waxa lagu nafsanayaa waa xaala weeye linaasi ayaa laga xaaraynaya waa masale adugu khilaafkeeda iska leh oo naaskan waxaa loo jeedaa khalqiga kalena wuu soo gudageli karayaayo jinka iyo insiguba way soo gudagalaane wamaa sallaaka kumaa kumaanaan dirin ilaa kaafa xaal ay yihiin kuwa dhan mooyaane linnaasi dadka kuumaanaa dirin macnaa iyagoo dhan baala kuu dira ilaa kaafa xaalay yihiin dhammaantood mooyaane kuumaanaan dirin linnaas macnaa dadka oo dhan baanu kuu diray marka aboob baa ka jiri karta cinda naxwiyiin oo waxay leeyihiin xaaladaasi shayga xarafka jaar la geliyey uu ka horeeyaa lagama xaalayn karo qaarkood baa yidhi inta kale oo iyaga ka kamidina way baneeyeen haddaad xasuusan tahay ibn malik oo kale salfiyada wuxuu ku leeyahay wasabqu ma bxa wasabqu xaalin ma bixarfi ma bxarfi jarin qad abow فلا أمنع فلا أمناعه فqad walad falaa amnaacuhu faqad walad anigu diidi maayo waayo wuu soo arooray bu leey taas carta carbeedna waa loogu heli karayaa dali ilaa kaafa xaalay leeyihiin mooyaane kumanaan dir linaas mana iyagoo dhan baan kuu diray bashiira xaala tahay baan kuu diray mid bishaaraynaya wanadiira xaala kawnika mundira xaal aad tahay kii digaya ayaan kuu diray oo uga digaya xumaan iyo cadaab walaakina ha yeeshe akara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuun ma ogsoona baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala ma ogsoona marka waa arrin macluum min addiini bidaruura ah intaa rasuulka ilaahay risaaladiisu ay caam ahayd carab iyo cajanba loo diray jin iyo insiba loo diray marka iscaam weeye wayaquuluuna waxay yidhaahdaan kuwa dafirsan soo celintu amba qiyaamuhu mataa waa goorma haadaa kan macnaa qiyaamahani haadaakani alwacdu ah ku bayaani alwacdu ah wacdigani goorma ayuu dhacay ballanqaadkani wayaquuluuna waxay yidhaahdaan mataa goorma ayuu yahay oo dhici doonaa haadaa kan macnaa soo celintan aad sheegaysaan alwacdu ahi goormuu dhici doona in kuntum haddaa ahaateen mu'miniin ow saadiqiina kuwo ku run sheegaya mataa goormu imanay kul waxaad tidhaahdaa nebiyow lakum waxaad leedihiin oo idiin sugnaaday miicaadu yawmin maalin ballanjeed xilligeed almiicaadu waalwacdu waa isla macna lakum waxaad leedihiin oo idiin sugnaaday miicaadu yawmin maalin balla jeed baad leedihin macanaa maalin baad leedihiin ilaahay diqasi subxaana watacaala ballankeed yowmkaas oo ka sifay laa miicaadka miicaadkaasoo ballankaasoo laa tastakiruuna aydaan ka dib dhici doonin canhu yowmka xaggiisa amba miicaadka xaggiisaba saaca qadar yar kan nimigi ragagaal loolama jeedo saaca waa taaifa min asama laa yastakiruuna laa tastakiruuna aydan ka dibdhici doonin canhu saaca walaa tastaqdimuun kana hordhici doonin qadar yar saaca walaa tastakdimuun aydan kana hormari doonin saaca wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwu waxay yidhaahdeen macnaa waxay le qaala aladiina kuwu waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay lan nu'mina ma rumayn doono bi haadaa kan ma rumayn doono alqur'aani ah ma rumayn doono walaa biladii kiina ma rumayn doono bayna yada walaa biladii ay walaa bilkutubi kutubtiina ma rumayn doono bayna yadayhi isaga ka horaysay bayna yadayhi isaga hoseaatayna ma rumayn doono allah wuxu uhi subxaanahu watacaala walow taraa haddaad arki lahayd qof yahow maxay waa xaalahu mafcuulkana qadar jawaabta lowdana waynu qadari doonaa walow taraa haddaad arki lahayd qof yahow xaaladooda kuwan id xilli haddaad xaaladooda arki lahayd addaalimuuna kuwa daalimiinta ah mawquufuuna la joojiyey cinda rabbihim rabbigood agtiisa la joojiyey yarjicu ayadoo u celinaayo bacduhum barkood baa ilaa bacdin barka kale alqawla uu celinayo lara'ayta amran cadiima arrin weyn baad arki lahaa amba xagga dambe shabaabka walow taraa haddaad arki lahayd xaalada kuwan maalimiinta ah id xilli haddaad arki lahayd xaalkooda addaalimuun kuwa daalimiinta ah mawquufuuna kuwa la joojiyey ay yihiin la taagay cinda rabbihim rabbigood agtoosa agtiisa la taagay yarjicu ayadu u celinayana la joojiyey bacduhum barkood baa ilaa bacdin barka kale ay u celinayaan alqawla hadalka oo ay isxanaananayaan yaquulu uu leeyahay alladiina kuwa istubcifuu la dullaystay waa kuwii la xukumi jiray oo yaquulu ladiina kuwiina ay leeyihiin istudcifuu la dullaystay liladiina kuwii ay ku leeyihiin istakbaruu kibray ee madaxda ahaa ee addoonsaday ay ku leeyihiin kuwii masaakiinta ahaa ayaa leh lawlaa antum idinku haddaydaan ahaanin lakunnaa waxaanu ahaan lahayn mu'miniin kuwa mu'miniina baanu ahaan lahayn xaaladoo markay sidaa tahay haddaad arki lahayd la ra'ayta amran sabiica arrin argagaxna baad arki lahayd markaa jawaabta lowda qadar taa mafcuulkana u qadar qaala aladiina kuwu waxay yidhaahdeen sunadaana marka ka labaad qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu kibray liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istadcifuu la daciifsamay waa kuway dullaysteeni anaxnu ma annaga waa yarjicu bacduhum ilaa bacdin ilqawla oo hadalkay isku celcelinayeen qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu kibray liladiina kuw waxay ku yidhaahdeen istudcifuuna daciifsamay anaxnu ma annaga sabadnaakum idinka jeedinnay idinka hor joogsannay can ilhudaa hanuunka bacda id jaa'akum intuu idin yimi dabadeed bacda id jaa'akum intuu idin yimi dabadeed ma annagaa idinka hor joogsannay bal e annagu idinkamaanaan hor joogsanine kuntum waxaad ahaydeen mujrimiin kuwa dembiilayaala oo dembi falayaal oo kufriyey baad ahaatee wa qaala aladiina kuwiina waxay yidhaahdeen markaa ficilka maadiba imka laga cabirayo macnihiisu waa siday xaqiiqaan arrintani u dhacayso fa qaala aladiina kuwiina waxay yidhahdeen istudcifuuna daciifsaday liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen waxaa naga hor joogsaday can ilhudaa sadana ficilkaa qadar waxaa naga hor joogsaday madhu layli habeenka shirqoolkiisii iyo wanahaari maalinta shirqoolkeeda makaafan eh ama ka naga jeediyey mar huwa kana jeediyey makrukum weeye makrukum idinka shirqoolidiini weeye allayla ay fi llayli oo itisacba darafka loogu idaafaye darafka makrukum buu ahaa kana jeediyey makrukum shirqoolkiinii baa la jeediyey allayla ay fi aw bileyli aadla shirqoonayse iyo wanahaari maalinta shirqoolkeeda markaasaa makrigiiba waxaa loo idaafeeyey leylka baas ilayhiga hasan markaa ay bal makrukum ayaa jeediyey shirqoolkiina allayla fi leyli aadna sirqoonayseen iyo wnahaara saasaad oanaysaan fi nahaari aadna sirqoonayseen id xilligiina aadna shirqoonayseen ta'muruunana aadna amrayseen amba aadna farayseen an nakfura inaanu ku kufrino lilaahi alle aanu ku kufrino oo wanajcala aanu u yeelno lahu lilaahi alle aanu u yeelno andaada kuwa u dhigma fa sharxu andada kuwa udhigmaanu dhigmaanu yeelno wa asaruu waxay qarsadeen labada qolaba markii ilaahay cadaabka ku shiday annadaama tiiraanyadii bay qarsadeen lamaa goortii bay murugada qarsadeen ra'aw ay arkeen alcadaaba cadaabka ay arkeen wajacalnaa waxaanu yeelnay alaglaala hogaanadiina waa jamcuna wa luqunta lagu xidhaa la yidhahdaa ka lagu xidhana kayd baa la yidhahdaa alaklaala xarkihii qoosu xidhka ahaa waxaanu yeelnay fii acnaaqi aladiina kuwii luqumahooda ayaanu yeelnay luqunta ama qoortooda fii acnaaqi aladiina kuwii qoortooda ama qoorahooda ayaanu luqumahooda ayaanu gelinay kafaruu gaaloobay hal yujzawna miyaa lagu abaalmarinayaa macnaa laguba abaalmarin doono e eh. waa istifhaamtu bimacnaa nafyi ilaa maa kii mooyaane wax kale laguma abaalmarin doono kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwii sameeya idan haddaad ku riyooto iyadoo qoorta xarig lagaaga xidhay ma wanaagsana calaa xasabi tacbiiri ru'ya ma fiicna laakiin haddaad aragto iyadoo lagu dabray waa canilmacsiyaad ka joogsanaysaa sabarkaa fiican kama saxa can rasuuli illaahi sal allahu alay wasalam wamaa arsalnaa maanaan dirin fii qarya kolo umaanaan dirin magaalo min nadiir ay nadiira mid udiga umaanaan dirin ilaa se haddaanu rasuulba dirnay qaala waxay yidhaahdeen mutrafuu kuwii loo mutrafuuhaa qaryadaa kuweedii loo nicmeeyey ilaa si haddaan u qaala waxay yidhaahdeen mutrafuuhaa qaryadaa kuweedii loo nicmeeyey ee loo barwaaqeeyey innaa annagu dimaa ay biladikii ursiltum laydiin soo dhiibay rusulay bihi maagaba kaafiruuna kuwii ku kufriyey baanu nahay inaa qaala waxay yidhaahdeen mutrafuuhaa alhaa caa'ida lilqarya qaryadaa kuweedii loo nicmeeyey inaa anagu bimaa ay biladiikii ursiltum laydiin soo dhiibay amba laydinla soo diray bihi maagaba kaafiruuna kuwii ku kufriyey baanu nahay wa qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaga ayaa akharu ka badan amwaala xagga xoolaha macnaa kuwa ini raacay amba rusushaba iyo wa awlaada xagga ubakaba waxaa lagu nafsiyey tamiis weeye wamaa naxnu annagu maanaan ahaanin bimucadabiin kuwii la cadaabi doono bimucadabiin waa ism mafcuul weeye ma og maadaa tacmalu camal laysa ah khabarkeeda baalka ka garanaysaa bimucadabiin kul waxaad tidhaahdaa nebiyow maalka iyo xooluhu waxba laguma qiimeeye alla agtiisa e inna rabbii inna rabbii rabbigay yabsudu wuu fidiyaa arrisqa risqa wuxuu u fidiyaa liman buu u fidiyaa yashaau uu doono wayaqdir alla wuu ku xidhiidhiyaa liman yashaa walaakina ha yeeshe e akthara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogsoona oo karti iyo waxyaabo kale iyo fikirro kale ayay qabaan oo dadka qaarkood inuu ilaahay iska subcinaya bay u arkayaan abadan ma aha waayo ilaahay baa xikmadula jeeda oo maalkan ilaahay wuu siiyaa mid uu jecel yahay iyo mid aan jeclaynba marka maalka waxba laguma qiimeeyo diinta wax lagu qiimeeyo allah wuxu uhi subxaana watacaala wamaa amwaalukum xoolihiinu may ahaanin iyo walaa awlaadukum ubadkiinu toona bilatii arrintii may ahaanin bilatii xaaladii may ahaanin tuqaribukum idiin dhowaynaysa cindanaa annaga agtayada sulfaa dhowayn wamaa amwaalukum xoolihiinu may ahaanin iyo walaa awlaadukum ubadkiinu toona bilatii arrinta may ahaanin arrinta may ahaanin tuqaribukum idiin dhawaynaysa cindanaa annaga ag cindanaa annaga agtayada sulfaa dhoweyn maalka iyo xooluhu qaar anaga awlaadu qaar annaga nookiisoo dhaweynaya dhoweynaya maaha laakiin waxaase u dhoweynaya dadka alle ayaa ilaahay caddeeyey subxana watacaala ilaa laakine istinahana waa munqabic ilaa laakine man qofka aamana alla rumeeya iyo rususiisii ruux alla faray rumayntooda wa camila sameeya saalixa camal wanaagsan la yimaada fa ulaa'ika lafdiga man la yidhaahdo ayaa wuxuu ka mid yahay min alfaadi alcumuum marka aamana la yidhi waxaa damiirka u noqonaya mufradka awaa biictibaari lafdi oo lafdiga marka man la yidhaahdo waa mufrad oo ulaaika marka la leeyahayna macnihiisa ay agga macnaha ayay tilmaanta ku dhacaysaa jamca wa ulaa ilaa laakin man aamana ka rumeeya man duulka dhe markaa ilaa laakin man duulka aamana rumeeya bilaahi alle iyo walyawm alaakhir wa camila sameeye saalixa fa ulaa'ika duulkaasi lahum waxay leeyihiin oo u sugnaaday jazaau dicfi ay jazaau اtabciifi labalaabid labalaabidda abaalkeeda ayaa usugnaaday jazaau dicfi abaal la labalaabo jazaau dicfi ay jazaau tadciifi labalaabid abaalkeed baa usugnaaday ajarkeed baa usugnaaday bimaa kiibuu ugu sugnaaday sababtii camiluu amba bicamalihim camalkooda daraaddii buu ugu sugnaaday wanaagsanayda ay ka aqbalay wahum ayagu fi lgurufaat guryadaa dheer bay ku sugnaadeen kabarka dhig wa hum ayagu fi lgurufaat guryadaa dheer bay ku sugnaadeen aaminuuna kuwii aamina weeye min kulli shay aaminuuna kuwii ka badbaada weye shay walba waaladiina kuwa yascauna u socda fii aayaatina waa min baabi xadfi lmudaaf fii aayaatina ay fii iqbaali aayaatina yascuuna aduu ku tacalluqayaa jaara majruur waaladiina kuwa yascuuna u socda fii aayaatina ay fii ibdaali aayaatina aayaadka iyaga burintooda mucaajiziina xaalayhiin kuwii qadaraya amba malaynaya inayna wahsi gelinayaan u socda waaladiina kuwa yascuuna u shaqeeya amba u camalfala fii aayaatina aayaadka iyaga burintooda mucaajisiin xaal ay yihiin kuwii wahsigelintayada qadaraya amba u arkayo inay naga baxsan karaan ulaa'ika duulkaasi filcadaabi cadaab dhexdii bay ku sugnaadeen amba ulaa'ika duulkaasi muxdaruun kuwii la keeni weeye filcadaab cadaab dhexdii baa la keeni kul waxaad tidhaahdaa nebiyow ina rabbii rabbigay yabsudu u fidiyaa arifqa rifqa wuxuu u fidiyaa liman buu u fidiyaa yashaa uu doono oo min cibaadihi siyaadadaas imika wataa min cibaadihi ilaahay addoommadiisa ka mida wayaqdir waanu alla ku celiyaa lahu ay liman yashaa culimada qaar ba waxay idhahdeen wayaqdir waana u qadaraa alle lahu ka qadaran yakfihi shabka furankaas iga fulan laakiin hadduu alla kugu celiyo xaj bay noolaan maysa wamaa anfaqtum waxaad bixisaan wamaa anfaqtum waxaad bixisaan oo min shayin ah marka waana shardiya waana mafcuulka qadasay maadu wamaa anfaqtum waxaad bixisaan oo min shayin wax un ah walow bishiqi tamra fahuwa alle fahuwa alle subxaana wa tacaala yukhlifu wuu bedeli hubkaas alle ayaa idin bedeli doona wamaa anfaqtum waxaad bixisaanoo min shayin ah oo u alla yukhlifu wuu bedeli doonaa hukaa wuu idin bedeli badelkiisu idin siin uu idin bedeli uu idin doori doonaa wa alle khayru raasiqiin inta waxbixisadka ugu khayrka badan wey khayru raasiqiinta hasaqaka ugu khayr badan wey ibnaadada lama isbari karaan wala tisliinka waskur xusnabiyo yowma maalin yaxshuru uu ururin doono alle hum khalqiga jamiica calayhi uma dabadeed yaquulu uu ku odhan doono alleh lilmalaa'ika malaa'igtii la caabuday uu ku odhan doono ahaaulaa'i kuwaasi ma kuwaasa ahaaulaa'i ma kuwaasi iyaakum kaanuu marka iyaakum oo mafcuulka qadumay ma arkaysa yacbuduun ayaa maaragtay haaulaai kuwaasi kaanuu ma waxay ahaayeen yacbuduuna iyaakum laba iyaakum idinka haaulaa'i kuwaasi yacbuduun ma kuwii caabudo ayay ahaayeen iyaakum haaulaa'i ma kuwaasa haaulaa'i kuwaasi kaanuu ma waxay ahaayeen iyaakum yacbuduun kuwii idinka idin caabuda iyaad mafcuulku hormacaa ma ogtahay waayo ficilka mafcuulka tallaabay haaulaai kuwaasi ahaaulaai kuwaasi kaanuu ma waxay ahaayeen iyaakum yacbuduun kuwii idinka idin caabuda laakiin xagga taqdiirka dhibkuma laha oo way iska banaantee waxaad tidhaahdaa ahaaulaai kuwaasi kaanuu ma waxay ahaayeen yacbuduuna kuwii caabuda iyaakum idinka iyaakum idinka kuwii idin caabudi jiray miyay ahaayeen kaana yacbuduun ma idinka idin caabudi jirin qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igti subxaanaka ilaahayow nasahaantaadu xumaan dhanka nasahaantahay ka hufan tahay baanu ku nasahaynahay anta adigu weliyunaa baa tahay ka nagu dhow baa tahay min duunihim xaal adaas sokodo bal bale annaga nama caabudi jirine kaanu waxay ahaa yacbuduuna kuwii caabuda aljinna jinka kuwii caabuda bay ahaayeen akaruhum badankooduna bihim ay biljini akaruhum badankooduna bihim akaruhum badankooduna muminuun caabudi jirina kaanuu waxay ahaayeen kuwani yacbuduuna kuwii caabuda aljinna jinka kuwii caabuda ayay ahaayeen akaruhum badankooduna dadka badankood akaruhum badankooduna muminuun kuwii rumaysan bay ahaayeen bihim ay biljin jinka ee falyawma maanta laa yamliku ku heli maayo ay laa yajidu bacduhum barkoodba u heli maayo libacdin barka kale nafca u heli maayo nafcu uu soo jiido walaa bara dhib inuu ka hor joogsadana u heli maayo walaa dafca darin dhib inuu ka hor joogsadana u heli maayo wanaquul ilaahay baa yidhi subxaana watacaala wanaquulu waxaanu ku odhan doonaa liladiina kuwi waxaanu ku odhan doonaa dalamuu ay ashrakuu sharig yeelay duuquu dhadhamiya cadaaba annaari naarka cadaabkeeda dhadhamiya allatii naarta ka sishay cadaabkaan ka sishay allatii naarta kuntum aad ahaydeen tukadibuuna kuwii beeniya bihaa ayada tukadibuuna kuwii beenaya bihaa bihaada kutacaluqaysa tukadibuun allah wuxuu subxaana watacaala waidaa tutla hadii lagu akriyo waidaa marka tutlaala waidaa tutla hadii lagu akriyo calayhim korkooda aayaatuna aayaadkayaga hadii lagu akriyo bayinaatin xaal ayhin aayaadkaasi kuwii cadcad qaaluu waxay yidhaahdaan maa haadaa kaasi ma ahaanin waa nebi maxamed tilmaam maa haadaa kaasi ma ahaanin ilaa rajulu nin mooyaane wax kale maaha cusubkaasoo yuriidu doonaya yuriidu doonaaya an yasudakum inuu idinka jeediyo ama idinka horjoog an yasudakum inuu idinka horjoogsado amaa ay can iladii kii uu idinka horjoogsado kaana yacbudu aabaa'ukum aabayaashiin ay caabudi jireen amaa caniladii kii inuu idinka hor joogsado kaana ay ahaayeen maa saas oo kale kaana yacbudu ay caabudi jireen aabaa'ukum aabayaashiin kaana yacbud ay caabudi jireen aabaa'ukum kii bay idinka hor joogsanayaan marka maada masaliye ka dhigo an yasudakum inuu idinka hor joogsado cama kaana yacbudu aabaa'ukum ay can cibaadati aabaa'ikum ama cama yacbudu aabaa'ukum aabayaashin waxyaabahay caabudi jireen dalalka dekaanada markaa ama kaana yacbudu aabaa'ukum aabayaashin waxay caabudi jireen inay idinka hor joogsado ayuu doonaya wa qaaluu maa haadaa shan arma timid ee qur-aanka ahina ma ahaanin ilaa iskun been mooyaane beentaasoo muftara la samaystay tasisay waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay lilxaqa xaqa dartii waxay u yidhaahdeen lamaa goorkii amba xatay waxay ku yidhaahdeen lamaa goorkii waxay yidhaahdeen jaa u yimid hum ayaga alxaqa in haada ay maa haadaakani ma aanin ilaa sixirun sixir mooyaane sixirkaasoo mubiin cad wamaa aatayna ma anaan siin baa ilaahay subxaana watacaala hum ayaga min kutub ay kutubaa kutub maanaan siin nintani waa sila mafcuulka wamaa aataynaa maanaan siin hum ayaga min kutubin ay kutuban kutub maanaan siin kutubtaasoo yadrusuuna ay akristaan haa kutubtaba wamaa arsalnaa umaanaan dirin ilayhim ayaga umaanaan soo dirin qablaka adiga hortaa min nadiir ay nadiira mid u diga mafcuulka sila kadhig markaa midtano nadiira mid u diga wakadaba aladiina kuwu waxay beeniyeen min qablihim ayaga ka horeeyey rusulahum bay beeniyeen rusushooda ayay beeniyeen ba ilaahay subxana wa tacaala wamaa balaguu may gaarin kuwan hadda ku beeninayaa nebi muxammedow wamaa balaguu may gaarin kuwan adiga ku beeninaya micshaara maa kii haltobnaadkii waa walow fartan micshaara maa kii haltobnaadkii almicshaaro waa cushur cushur waa shaygo toban meelood loo qaybiyo meel ahaan baa la yidhahdaa shayga oo toban meelood loo qaybo milahaantii alcushru micshaahu alcushru culimada qaar waxay qabaan micshaaku inuu yahay cushru lcushri alcashiir masalan shayga oo toban meelood loo qaybiyo meelcaan meeshii toban meelood loosii qaybiyo wamaa balaguu may gaadhin micshaara ma kii haltobnaadkii micshaara ma kii haltobnaadkii toban micshaara ma kii haltobnaadkii aatayna aanu siinay wada farsano wey aatayna aanu siinay hum ayaga fakadabuu waxay beeniyeen kuwa ole rusulii bay beeniyeen markaasaan halaagay baa la subxaana watacaala ee fakayfa kaana sidee ayuu noqday nakiir ay inkaari saasuu noqonaya halaageen siduu dhacay fakayfa kaana sidee ayuu u dhacay nakiir ay ciqaabi ciqaabkaygu siduu ahaaday macanaa halkiisiibuu ku dhacay qul waxaad tidhaahdaa nebiyow innamaa acidukum ay uusiikum waxaan idiin dardaarmaya amba innamaa acidukum waxaan idin farayaa uun biwaaxida mid un baan idin faraya biwaaxida mid un baan idin faraya amba idin dardaarmaya hiya iyadu waaxidadu hiya qadar markaa mustadar fara hiya iyadu sahaan idin faraya wa hiya iyadu an taquumuu inaad istaagtaan weeye macnaa qiyaamun asl maaha an taquumuu bal waa inaad kacdaan lilaahi alla dartii inaad u joogsataan gaargaar u baxdaan masnaa xaalatiin laba laba wa furaadaa xaalatiin keli jiri bar inaad u baxdaan uma dabadeed tatafakkaruu aada markaas tafakirtaan macnaa taquumuu qiyaaman khaalisa lilah intaad hawada iyo casabiyada iskaga tagtaan balka ao mid waliba dugaan u baxo istaaga maha labada lugod kujoogsada balkaan u bax fajar wey war intaad gooni noqotaan bal baxa oo fajara ah, oo eega bal aayaadka ilaahay ku fiirsada an taquuma inama acidukum waxaan dhifanaya rabbi waaxida mid keliya war mid unbaan dhifnaya mid keliya wahiya iyadu an taquumu inaad kacdaan weeye lillaah nadarki masnaa calaa fihi laba laba wafuraada caalaasiyiin keli keli uma dabadeed tatafajaru aad fikirtaan bal fikri aad lowdaanoo aayaadka ilaahay aad ogtaan oo fataclamuun aada ogaataan maa bisaaxibikum saaxiibkiinan inaanu ku sugnaanin min jinna waa liyi inaanay ku sugnaanin ama maa bisaaxibikum saaxiibkiinan kuma sugna min jinna waali ay junnatun in huwa ay maa huwa ma ahane rasuulkani ilaa nadiir mid mooyaane lakum idinka idin digayo cadaab idinka digaya idinla digaya bayna yaday cadaabin cadaab hortii idiin digaya bayna yaday cadaabin cadaab hortii idiin digaya cadaabkaasoo shadiid adag qul waxaad tidhaahdaan nebiyow maa sa'altukum waxaan idin weydiistay haddiiba ay jirto imaba jirtee maa sa'altukum waxaan idin weydiistay oo min ajrin ay ajraa mushkaayad ah amba ashuuro ah fa huwa kaasi lakum idinku idin sugnaaday lama jirta haddaan waxaan leeyahay qaado agan sadexda kala wey ado haday aan waxaan leeyahay qaado saasay ka dhigan tahayoo hau qaadeen in rasuulku wax weydiistay maad ilaafiye maaha iska ilaali famaa saaltukum waxaan idin weydiistay oo min ajrin ajra ashura fahuwa lakum idinka ayuu idin sugnaaday haddii la haysabto waana jirin in ajriya ay maa ajriya aniga ajarkaygu ma ahanin ilaa cala allahi alle korkiisa mooyaane wa huwa alle calaa kulli shay shay walba shahiid allah arkaya subxaana wa tacala waxaad idhaahdaa ina rabbii rabbigaygu yaqdifu wuu galaa bilxaqa xaqa ayaa ilaahay didaa subxaana wa cala albaail baailka ayuu dhakada kaga dhuftaa yaqdifu rabbi wuxuu ganaa bilxaqa xaqa ilaahay wuxuu ku ganaa cala albaabili baatil baa ilaahay ku ganaa subxaana watacaala oo baatilka ayuu dhakalaga baa rabbii maaragtay waxaad odhan kartaa yaqdifu wuxuu rabbi ridaa bilxaq wuu waxyoodaabay ka dhigantay marka allah rabbiga kasise callaamu lguyuub may waxaa tiraa huwa alle callaamu lguyuubi waxyaabaha maqan allaha ku cilmiga badan weeye huwa alle callaamu lguyuubi weye allaha ku cilmiga badan waxyaabaha maqan weye qul waxaad idhaahdaa nebiow jaa waxa yimi alxaqa baa wamaa yubdiu mana bilaabi doono ama soo noqon doono albaabil baabilku ma bilaabi doono wamaa yuciid mana soo noqon doono baabilku ma soo noqonayo mana bilaabi doono wamaa yubdiu ma bilaabi doono saasuu laakin ku yahay albaabilu wamaa yuciid soo mana noqon doono wey kul waxaad tidhaahdaa nebiow in dalaltu haddaan lumo haddaan baadiyeso xaqa ka lumay fa inamaa adilu waxaan u lumay uun calaa nafsi naftayda korkeeda ayuunbaa ku lumay aan naftaydun baan u lumay wain ihtadaytu haddii aan hanuunana fa bimaa kii salaftiisa ayuun baan ku hanuunay yuuxii uu ii waxyooday ilaya aniga uu ii waxyooday rabbii rabbigaygu ii waxyooday kaasuma ku hanuun innahu alle samiic allaha maqalka badan weeye subxaana watacaala qariib ee dow walow taraa haddaad arki lahayd xaaladooda idxii fasbicuub ay argagaxeen macnaha awlaad mukadibuuna yowma alqiyaama markay argagaxeen haddaad arki lahay lawayta oo falaa fawta caam ah. lahum ayaga aanu u sugnaan falaa fawta oradna aanu ah u sugnaanin laa oo wa ukuduu la qabtay min makaanin meela laga qabtay qariibin dow markiiba la qabtay oo wa ukuduu la qabtay oo falaa fawta waa ismigii maaragtay laadeen carabna lahum ayaga aanu ah u sugnaanin oo wa ukuduu la qabtay min makaanin meel laga qabtay qariibin dow si gaabanuu loo qabtay aw markii u horreysayba saasa ka dhigan tahay markay xabaaraha ka soo baxeenba ama markii luga awsa la qabtay larayta amran cadiima arrin culus baad arkahay argag calay haday kala jawaabta looda socota waxay yidhaahdeen aamanaa waxaanu rumaynay billaah oo qaaluu ay yidhaahdeen ku caro aamanaa waxaanu rumaynay bihi billaahi alle ayaanu rumayna xaaladaanu arki lahay adin weyn baad arki lahay wa annaa xageebu lahum ayaga uga sugnaaday attanaawushu jiigsasho iimaan la jiigsado amba la soo qaato min makaanin meela laga soo qaato baciid fog adduunyadiibu ku yaallay siday u in halka laga soo qaato wa daaru jazaa bay joogaan daaru ibtilaana way ka yimaadeen wnaa lahum ay wanaa lahum xagee ayay u ahaatee wanaa waayna xageebay lahum ayaga uga sugnaatay amba ay uga ahaanaysaa attanaawushu qaadasho qaadasho ayaa odanaysaa iimaan lasoo qaato xaggee uga imanaysaa min makaanin meel laga soo qaato baciidin fog sooti adduunyada laga yimi allah wuxuuli subxaana watacaala walxaal sidee ayay ugu sugnaanaysaa qaadasho qad kafaruu ay ku kufriyeen bihi billaahi ama biliimaaniba ay ku kufriyeen من qablu hadda horte inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen fii shakin shaki kuwii ku sugan bay ahaayeen shakigoo muriid shaki wax ku rida waxay ahaayeen kuwii gana ee wayarjuun ila rayb qaybka kuwa iska ganaa unbay ahaayeenoo iyagu u arki jiray inay badbaadi doonaan saasbay ka dhigantay rajban bilraybi waayo wayaqdifuuna kuwa gana bay ahaayeen bilrayb min makaanin bay ka gani jireen baciidin fog yani waa maa bay iskaga dhaqmi jireen rajban bilraybi oo mararka qaarkood waxa odhan jira rasuulkana waa shaacir mararka qaarkood waa jaahil mararka qaarkood waa saacib mararka qaarkood waalan yahay aqwaal baatiday ku hadli jireen mararka qaarkood bacfiga iyo soo celinta ayay beenin jireen marka qasiga noocana dami ayay culimadu ku fasireen wayaqdifuuna waxay iska geli jireen balhoy waxaanay garanaynun bay geli jireen ay ka hadisadeen min makaanin bay ka geli jireen baciidin fog macnaa waxaanay tiigsan karin oon u dhowan ay maaragtay ka hadli jireen amba aanay garanaynin wahiya waa la kala teelay baynahum ayaga dhexdooda ayo iyo wa bayna maa la kala teelay yashtahuuna ay doonayeen so badbaado iyo tanay doonayeen abadan ma helayaan iimaankii iyo waxay tawba ayaanay helayn oo asaabisnina qabal wuxuu leeyahy tawbadii baana helay aba adduunyadii lahayd lagu celiya intaba waa la yidhahdaa aba shahawaadkoodii oo wax kastay doonayeen waxiila waxaa la kala dhex galay amba la kala teeday baynahum ayaga dhexdooda iyo wa bayna maa kiibaa la kala ooday amba la kala xiray yashtahuuna ay doonayeen kamaa fucila sidii lagu sameeyey oo kale biashyaaihim kuwii lamidka ahaa biamhaali baga biashyaacihim kuwii ayaga lamid ahaa min qabl hadda hose iyaga waxay doonayaan la kala fircoonakana waad garanaysaa markuu iimaanka damcay waa si afka loo geliyey wey afar celintaas iyada doonaya inay ku noqdaan xaaladan oo kale nasna iimaansheedu ma anfacay allahuma inahum ayagu kaanu waxay ahaayeen fii shakin shaki kuwo ku sugan bay ahaadeen adduunyada markay joogeen oo kaba shakisan abaalmarintan shakiga oo muriid shaki wax ku rida waa mid calaababaa laga shaki shaki wax ku rida ayay ku sugnaayeen baa ilaahay leeyahy subxaana watacaala way ka sheegsanaayeen arrintan bismi illaahi araxmaan iraxiim suuratu eh, faafir makiya weeye maakaysa aayaadka suuraddu waa shan iyo afartan aayadoodu weeye alxamdu amaan lilaahi alle ayaa iskale allaha faatiri samaaati saabka abuuray allaha walarda allada abuuray maadir macnaa bilaabay weeye xoreeyey iyadoo sulla ka horaysa aali jirin oota la yidhahda ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi maan garanayn macnaha qaadir ilaa maqlay laba oo isku haystaaneen oo midba midka kale ku leeyahay anaa qadartuhaa ay bada'tuhaa markaas laba kale iyadoo ay jirin baa ilaahay bilaabay allaha faadirisaasaaska curiyey baa odhanaysaa markaa waalarda arlada curiyey allaha jaacili lmalaa'ikati ka sisay allahasaa maan xilay allaha jaacili malaaikati malaaigta kii u yeelay eh, ahaaday ka yeelay ahaaday rusula alxamdu amaan lilaahi allaha yaa iskale allaha faadil samaad saadka ka abuuray ahaae bilaabay walardi arlada abuuray ahaaday allaha jaacili malaaikati malaaigta kii ka yeelay ahaaday rusula rasuulo rasuuladaasoo uli ajnixa baalan u ama baalan leh rasuuladaasoo uli ajnixa baalan u saaxiiba baalashaasoo ka fika ajnixada baalashaasoo masnaa labalaba ah oo qaar ay labalaba leeyihiin wahulaata saddex saddex ah oo marayka qaarkood ay leeyihiin wa rubaaca afar afar baan ah qaarkoodna ay ka badan yihiinoo yaziidu alla waa ku siyaadaya fi lkhalqi khalqiga alle wuxuu siiyey wuxuu abuuray amba insaanka dhediisa wuxuu ku siyaabiyaa malaa'igtaasi maa yashaau wuxuu doono oo qaar bay intaa kaba badan tahay sida jibriil oo kale dee alayhi salaatu alayhi salaam in ka badan ilaa lix boqol maalisa walaba rasuulka arkay salawaatu llahi wasalaamu alayh waayasiidu alle waa siyaabiyaa fi lkhalqi abuurida dhexdeeda rabbi wuxuu ku siyaabiyaa maa yashaau wuxuu doono oo qaar buu uga badiyaa intanba ama qaar kaloo ilaahay abuuri doonaa subxaana ama waxyaaba kaloo haduu siyaadi ina allaha alla calaa kuli shay shay walba qadiir allah kala weeye subxaana watacaala maa yaftaci illaahu alla hadii uu furo ama maa yaftaci illaahu alla wuxuu u furo linnaasi dadka wuxuu u furo oo min raxma ah waa shardiya falaa mumsika mid qabani ma ahaanin lahaa raxmadaas maa yastaic illaahu alle haddii uu furo linaasi dadka min raxma amba maa yastaic illaahu alle wuxuu u furo linnaasi dadka oo min raxmatin ah falaa mumsika mid qabani ma ahaanin isu faacil weeye lahaan raxmadaasi wamaa yumsik hadduu alla qabto raxmadda amba wamaa yumsik wuxuu alla qabto oo raxmad ah falaa mursila mid soo diri ma ahaanin lahu kaawa la qabtay subxaanahu watacaala mid soo dirin ma ahaanin min bacdihi alla dabadii ay min bacdi imsaakihi qabashada alla dabadi falaa mursila mid soo dirin ma ahaanin uma sugnaanin lahu kaa alla qabtay min bacdihi ay min bacdi imsaakihi qabashada alla dabadi mid soo furayaa maaha wey wahuwa alla allahna xildikaadkaaga weeye alxakiim ee aan qaldamin yaa ayuha nnaasu dada udkuruu xusuusta oo hayloodina xusa nicmat allahi ilaahay nicmadiisa hal min khaaliq abuura miyuu ahaaday alaykum alla idinku nicmeeyey ushura xasuusta nicmat allaahi ay incaam allahi bih calaykum siu tacluq calaykum rabbi korkiina ugu nicmeeyey hal min khaaliq abuura miyuu ahaaday abuurahaasoo hayr ullah xagga mahalkeenu ka sifanayna hayr ullahi alla qaybkii ah kaasoo yarsuqukum idinka arsaaqi doona min asamaa'i samada xaggeeda idinka arsaaqi doona iyo walardaamada abadan laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma ahanin ilaa huwa alla mooyaane faannaa tuufakuun sidee laydin duway bacda hada albayaan faannaa tuufakuun sidee laydin duwo laydin lehay wayukadibuuka hadday ku beeniyaan nebi muxamedow ilaahay baa sawirsiinaya fasliya baa laydhaha faqad kudibat waxaa la beeniyey rusulun rasuulla ayaa la beeniyey min qablika adiga hortaa wa ila allahi alla xaggiisa ayuunbaa turjacu loo celinaya alumuur yaa ayuha annaasu dadow ina wacd allahi ilaahay ballanqaadkiisu xaqa kii sugan weeye falaa taguranakum yaana idinlu goyn oo aanay idinlu alxayaatu nolosha addunya midata walaa yaguranakum yaanu idinku tagin oo idi idinku lugayn bilaah alle subxaanahu watacaala dulqaadkiisa iyo xilmigiisa algaruur waa facuul maaragtay waa siiqat mubaalaga algaruur mid lugoyn badani waa shaydaankii algaruur mid lugoyn badani yaanu allihiinana idinku diri subxaana watacaala oo dulqaadka alle iyo ilaahay dembi dhaafidiisa iyo raxmadiisa yaanu idinku kedin waanu idin odhan xumaanta sameeya ilaah baa idiin dembi dhaafi doone saasa ka dhigan ina shaydaana shaydaankum lakum idinka wuxuu idin yahay caduwan buu idin yahay faاstakiduu ka dhigtahu shaydaanka caduwa idina cadow ka dhigta inamaa yadcu wuxuu u yeelayaa shaydaanku xisbahu ururkiisu u yeelaya oo xagguu geynaya muxuu ugu yeelayaa liyakunuu inay noqdaan min asxaabi saciir saciiraad xaggeeda inay kamid noqdaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lahum waxay leeyihin cadaabun bay leeyihin cadaabkaasoo shadiid adag bay leeyihin wladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wacamiluu falaa saalixaati camalada wanaagsan allahum waxaa u sugnaaday maqfiratun dembi dhaafid iyo waajrun baa u sugnaaday kabiiru weyn afaman ma mid dunyada loo qurxiyey lahu isaga suu uu camalihi camalkiisa xun loo qurxiyey suu camalihi loo qurxiyey camalkiisa xun oo faraa u arkay u camalkii xunaa xasana u arkay jaman miyuu la mid yahay laysa kadalik sidaa u qadar jaman laysa kadalik faina allaha alla yudilu wuu lumiyaa man yashaau kuu doono wayahdi wuu hanuunin man yashaau kuu doonaaye falaa tadhab yaanay tegin nafsuka naftaadu yaanay ku tegin nebi muxamedow calayhim iyaga korkooda xasanaatin ay lilxasanaat fiiraayo daraadeed xasanaatin lilxasanaat fiiraayo daraadeed ina allaha alla caliim ayaa ku cilmiga badan weeye bima aladii midka yasnacuuna ay samaynayaan wallahu alla alladii midka weeye arsala dira arriyaaxa dabaylaha dira fa waxay kicisaa saxaaba daruur bay kicisaa dabayshu fasuqnaa waxaanu ukaxaynaa hu daruurtii ilaa beled alla ayaanu ukaxaynaa beledkaasoo mayis dhintay fa waxaanu ku noolaynaa bihi bilmaa biyihii alarda baanu ku noolaynaa bacda mawtihaa dhimashadeeda kadib kadalika sidaasunbu annushuur soo saariduna uu ahaaday kadalika sidaasunbuu ahaaday amba uu yahay annushuur soo saaristuna man qofka kaana aada yuruji ku doonaya alciza sharaf iyo adkaasho falilaah alla ayaa iska leh waa muqadamka alamatulukaasi waa khabar alciza waa mucarafu bial aw muxalla bial alciza adkaasho iyo sharaf baa rabbi baa iskale jamiica dhammaanba ilayna allah alla ayaa yascadu uu u kor noqdaa yascadu ayuu u kor noqdaa ayuu u baxaa alkelimu hadalka aayibu wanaagsan waalcamalu camalka asaalixu wanaagsanina yarfacu wuu kor yeelaa hub kelimka dayibka buu kor yeelaayo kelmada wanaagsan laabuda min camal ama waalcamalu camalka asaalixu wanaagsan yarfacu wuu kor yeelaa kelimka wanaagsani hu camalka wanaagsano biduuni tawxiid oo biduun nafqa bishahaada alcamal saa laa yanfac waladiina kuwa yamkuruuna maleegaya almakaraati shirqoollada asayiaati xun amba waladiina kuwa yamkuruuna kasmala asayiaati xumaanaha lahum waxay leeyihin cadaabay shadiid adag wa makru ulaaika kuwa shirqoolkoodu huwa isagu yabuurkii baabi'i huwa yaabuur uu baabi huwa kaasi yaabuur halaagsami doonaa wallahu alla khalaqakum wuxuu idinka abuuray min turaabin uma min nutfa candoob uma jacalakum rabbi wuxuu idinka yeelay azwaaja lamaane wamaa taxmilu ma qaato min unsaa mibtadigi ma uuraysato walaa tadacu ma dejiso uurka ilaa bicilmihi ilaahay cilmigiisa ayadoo ku sugan mooyaane wamaa yucamaru lama cimri siiyo min mucamarin mid cimri dheer la siiyey walaa yunqasu lama dhimo min cumurihi cumrigiisa lama nusqaamiyo ilaase haddii la nusqaamiyo amba la dheereeyo fii kitaabin ku sugnaaday haddaba markaa min cumurihi damiirkaa dambe markii horu u noqonayaa maya waa min baabi cindi dirhamun wa nisfuhu haddaad tidhahdo shilin iyo bar baan haystaa shilin iyo bar baan haystaa ama boqol iyo konton baan haystaa maxay tahay shilin iyo bar shilin iyo barkii dhawaan shilin iyo shilinkana barkiisa maaha marka waa qof kale sana cumrigiisa la ama isaga laftiisa waa nusqaamin karaa walaa yanqasu lamana nusqaamiyo min cumurihi qofka cumrigiisa ilaa kaasi la kitaab ina dalika kaasi cala allahi alla yasiir mid ku wamaa yastawi ma albaxraani labada biyayow kuwa macaan iyo kuwa qadaari haadaakani cadbun waa macaan furaatun macaan badan saa'iqun oo hungurimad leh amba uu socod og yahay ama uu dareero sharaarabuhu cabitaankiisu wa haadaa kanina milxun waa dhanaan ujaajun qadaad wa min kullin labadaba labada biyayowga taakulu wa min kullin labadaba min kulli waaxidin taakuluuna xaggooda waxa waxaad ka cuntaan laxma hilib baad ka cuntaan maaragtay bariya qoyan waa hilbaan dhigaal lahayn cusub bariya ayaad ka cuntaan watastakiituuna waxaad kala soo baxdaan xilya wax laysku qurxiyo ayaad kala soo baxdaan xilya labis wax laysku qurxiyo taasoo talbasuunaha aad xidhataan watara waad arkaysaa alfulka doonyaha ayaad aragtaa fiihi badda dhexdeeda mawaakira ayadoo jeexaysa dilaacinaysa kala jeexday mawaakir wa jabulmaakira iyagoo kala dilaaciya baad aragtaa maxaa sidaa alla u yeelay tabtagu si aad u doonataan min fadli ilaah fadligiisa si aad uradsataan iyo walacallakum tashkuruun waligay tashkuruun si ilahay ugu mahadcelisaan yuulija wuxuu geliyaa rabiican leyla maalinta binahaari buu dhex geliyaa markaasaa habeenku yaraadaa wa yuuliju wuxuu geliyaa annahaara maalinta fi habeenka markaasa habeenku dheeraadaa ama maaragtay kii midkiyadoo jooga ayaa kii kala yimaadaa wasakara wuxuu alle sakraa ashamsa musakira iyo walqamara dayaxa kullun mid waliba dayaxa iyo qoraxduba tawiinta ciwad waxay ka qaybdaafideen iyo yidhi wuu soconayaa liajal ilaa ajalin buu soconayaa muddo muddadaasoo musamaa la magacaabay oo ilaa yawm alqiyaama way soconayaan daalikum kiinaasi ishaaradu allah bay ku dhacaysaa daalikum kiina ka sidaa wax u abuuray allahu alla weeye rabbukum weeye lahu wuxuu leeyahay almulku lahaanshax ibaatinada rabbi baa iskale waaladiina kuwa tadcuuna aad caabudaan min duuni illaahi alla sokeedii maa yamlikuuna ma helaan oo heli maayaan ambaba ma mulkiyaan min qidimiir xooga lafati marka saaran qidimiir waa xooga lafati marka saaran oo lafati marka markaad ka cunto haddaad naftayshaa xoogaa sidaa umarmariso jaf baa ka kacaya waa jafkaa yare lafati marka dusheeda saaran iskadaa wax kalo qidmiir iyo nasiir iyo basiir saddexdaas loo qur-aanka u ku yimaadeen nasiirka waxa la yhaha balka yare timirta ku yaala bashameeda basiirkana waxa la yhaha liilka yare halka timirtu ka fiican dajay ka raran ama musadira ugu jira tadmiirkuna waa shaka yala shaka calaqdati minha in tadcuuhum haddaad u yeedhaan od baridaan laa yasmau maqli maya ducaakum walaw samicuu cala sabiili fadli kaba soo qaada ka dhigan waa la qadaray walaw samicuu hadday maqlaan lastijaabu lakum maxay idinsiin baamaya lastijaabu lakum idin ajiibi maayaan wa ywma alqiyaama ay wa fii ywmi alqiyaamana yakfuruun way dafiri doonaan bishirkikum shirkigiinaba way dafiri doonaan walaa yunabiuka kuu warami maayo mil khabiir khabiir ka mid lamid mil khabiir khabiir mid lamida allah wey subxaana wataala cid lamidoo ku waramaysaa ma jirte arrintu sidaa weeye waaqicuna saas u noqonaya subxaanaka allahuma bixamdik